الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرون قاعدة شنية اللباتنات تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة وحل الشرعيين إياه قرعة أما قري تورك أيال شرعيين إياه إذا جهل المستحق مركا لقرن وايو كي متيصي waxaa la sharciyeynayaa in la qori tuurto wa tacadarat alqismatu qismaduna ay suuro geli weydo oo ay noqoto midaan suuragal ahayn sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah qurcadu inay bannaan tahay oo mashruuc tahay laakiin waxay ku bannaan tahay laba shardi shardiga koowaad waa in la garan waayey ka mutaystay oo waxaasi yahay wax loo siman yahay qismadiina waa inay suuro geli weydo ee eh, haddii qismadu suuragal tahay ama mustaxiqa aan laga jaahil ahayn ee ka mutaystay la garanaayo kii mutaystaa la siinaya haddii la garanaayo inay wada mutaysteen qismaduna ay suuragaltoo ashyaa isu dhigma ay tahay oo ashyaa isku mida oo aan dheeraad kale lahayn ay tahay xaalka caynkaasa qorituur waxa la yidhahda iman maayo calaa sabiil misaal cid baa waxay dhexlaysaa lacag waxaa la dhexlayaa waa wax isku wada mida innaba wax dheeraad kale le maaha mustaxiqiina waa la garanayaayoo mid weliba qadarku mutaystayna waa la garanayaa marka loo qaybiyo oo la yidhaahdo ruuxani nus buu leeyahay ruuxani markaa wuxuu leeyahay isaguna sulus buu leeyahay ruuxa kalena baaqiga soo hadhuu leeyahay masalan haddii la yidhahdo ama la yidhahdo ruuxana nus buu leeyahay ruuxana baaqiga soo hadhuu leeyahay oo midna fardi buu ku yeeshay midna tacsiib buu ku yeeshay masalan lacagtii waa la kala barhayaa marka la kala barho waa idin qori tuurayaa ma suuragal ah isku mid weeyaane kala sii marka qurcada ama qori tuurka waa la sharciyeynayaa haddii mustaxiqa ka mutaystay la garan waayo qaybtuna ay suuro geli weydo ahli cilmina waxay qabaan qurcadu inay mashruuc tahay bale culamada qaarkood waxay ku soo naqliyeen ijmaac culammada min xaysu aljumla qurcada ijmaaca ku soo naqliyey waxaa ka mid ah ibnu mundir raximahu ullah wa ibnu qudaama fi lmughni raximahu ullah wa ibnu rushdin fi albidaaya raximahu ullah wa bnu abilciz fi altanbiihi cala mushkilaati alhidaaya raximahu ullah iyo culamo kaleba ijmaaca ay ku soo naqlinayaan waa min xaysu aljumla wa ilaa tafaasiisha war badan baa ku jira marka culammadu haba isku khilaafaan maxalkeeda iyo shuruuddeede qurco asaalatan inay mashruuc tahay marka laga fursa waayo duubduub ahaan waa isla ogolyihi tafsiilan laakiin haddii la tago oo masaa'isha badankooda ay culammada ay gelinayaan qurcada bacdu ahlicilmi nawcan maa waa diidan yihiin oo qolada xanafiyadoo kale qurcada waa diidan yihiin iyadoo haddana laga soo raray in min xaysu ljumla ay ogol yihiin waxaana laga sheegay xanafiyadu inay yidhaahdeen qorutuurku waxay soo guda gelaysaa wa an tastaqsimuu bialazlaam yacni noocaasay soo gelaysa ishkaalaad iyo waxyaalo badan ba inay markaa soo arooriyeen laakiin siday culammada jamaahiirtu ay ku tageen culammadoo dhanna min xaysu ljumla loogu tiiriyey min xaysu tafsiil marka loo eegayana jamaahiiru ahlicilmi qurcada ay ku tageen masaa'il fara badan ayaa saxiixa laba wakhti baana la isticmaalaa qurcada waa xuquuqdii haddii la garan waayo ama xaqii haddii loo siman yahay oo tasaaxum ka dhaco kama qaala annaadim tustacmalu alqurcatu cinda almubhami min alxuquuqi awlada atasaaxumi qurcada waxaa la isticmaalaa shaygii markaa la qariyey agtooda ee la garan waayey oo xuquuqda ka mid ah mustaxiqa haddii la garan waayo qurco waa la isticmaalaa awlada tasaaxumi ama wax loo siman yahaa la ysku cidhiidhiyey loomana soo kala dheerayn qori tuur baa isaguna imanaya qurcadu inay mashruuc tahay waxaa laga qaadanayaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam xagga qur'aanka waxaa uga daliila fasaahama fakaana min almudxadiin oo nebi yuunus waa qori tuurtay waxaa kaloo u daliila qowluhu tacaala وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون oo nebi zakariya waa qori tuurtay nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam waa qori tuurtay kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih markuu nebigu sala allahu alayh wasalam safar doono dumarkiisu u qori tuuri jiray oo ta qorigeedu soo baxo oo qori tuurka ku hesha ayuu kaxaysan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam markaa saddex nebi ayaa saddexduba qori tuurteen oo adilada aynu ku haynaa nebi yuunus iyo nebi zakariya iyo nebi muxamed calayhim asalaatu wassalaam axaadiis fara badan baa ku soo aroortay qorituurka ilaa toddoba xadiis oo ku soo arooray waa jiraan kow waxaa ku soo arooray xadiiska saxiixaynka min xadiisi abi hurayra low yaclamu annaasu ma fi الnidaءi wالصafi اlأwali suma lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu calayh dadku hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan addimaadda iyo safka koowaad waxa ku sugan oo ajara oo dabeedna si kale aynay ku helaynin inay qori tuurtaan mooyaane oo u qori tuurtaan way u qori tuuran lahaayeen oo anaa addimaya anaa addimaya si kale markay ku kala bixi waayaan qori tuur bay ku kala heli lahaayeen hadday fadliga ogaan lahaayeen iyo ajarka safka koowaadna hadday isagana si kale ay ku waayaan qori tuur mooyaane way u qori tuuran lahayn xaalka laga tilmaamayaa qorituurkaasina waxa weeye waa xaal loo siman yahay laakiin xaal axaqiya jirto oo ama loo soo kala horreeyey ama mid uu yahayba dee mu'addinkii rasmiga ahaa ee masjidka dee waxa weeye anaa addimaya ee waa u qori tuuranayna ma suuragala ah. waayo isagaa u xaq leh waa mu'addinkiiba rasmiga ahaa marka inuu isagu ku oggolaado mooyaane qorituur baynu ku kala helaynaa waarid maa safka koowaadna haddii loo soo kala fadal horreeyo kaa u horreeya u xaq leh laakiin qorituurku wuxuu ka imanayaa laba nin baa labadiiba soo baxeen waxay dooneen safka koowaad inay galaan uma kala horreeyaan way u siman yihiin wax lagu kala saaraa ma jiro xaalka caynkaasa waxaa iman kara in markaa loo qori tuuro laakiin nin markaa waxaway safka kaaga horreeyey inaad tidhaahdo marka waar soo bax waa qori tuuranaynaaye deeta noocaasi waarid ma oo tasaawigii baan meesha jirin markaa looma sinna waxaynu soo marray man sabaqa ila almubaaxaati fa huwa axaqu bihaa soo maahayn marka waxaa weeye xaalka axaqiyadu jirto dee cidda u xaqa leh ayaa qorituur la'aantii ku qaadanaysa adilada ku soo aroortay waxaa ka mid a qorituuradka xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nin ansaarta ka midi inuu dardaarmay oo ku dardaarmay lix addoon oo uu lahaa inuu lixdaba xoreeyey ay xor yihiin buu ku dardaarmay ninkii baa dhintay xoolo aan lixdaa addoon ahaynna maba lahayn dardaarankana muxuu ahaa qadarka uu qofku u xaq lahaa inuu dardaarmo athulus wathulusu kabiirun marka hulus wax ka badan saddex daloolow dalool ahaan xoolihiisa wax ka badan ma dardaarmi karo haddii kale waxay noqonaysaa dembi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sameeyey lixdii addoon ayuu saddex meelood u qaybiyey laba iyo laba iyo laba dabeedna waa u qori tuuray qoladii qorituurka ku soo baxday ayuu yidhi xor baatiin kuwii kalena addoonnimadii uu ku baaqi yeelo tariku ka dhigay xanafiyadu waxay leeyihiin haddii arrinkaasi dhaco oo nin u dardaarmo lix addoon mooye isagaan wax kalaba lahayn ayuu lixduba inay xor yihiin ku dardaarmay xanafiyadu waxay leeyihin loo qori tuuri maayo oo waxaa la samaynayaa lixda mid waloo ka midaba saddex meelood oo meel ahaan baa xor ah meelaha kalena waxaa lagu odhanayaa inta kale hadhay sidii kitaabadoo kale xoolihii markaa aad isku xorayn lahayd baaqiga markayse markaa orod yacni markaa shaqayso yustacaa ishkaalaad badan bay soo arooriyeen mar waxay doonaan inay yidhahdaan ninku xoolahaas intaasoo keliya ma lahayn maba suuragal ahaa ruux lix addoommood markaa mooye wax kaleba aan lahayn inuu dhaco laakiin kullu daalika waa waxaan waxba ka jirin waayo xadiidku waa ku caddahay lafdi wuxuu sheegaya awsaa lafdina wuxuu sheegaya actaqa sittata mamluukiina lahu cinda mawtihi walam yakun lahu maalun gayruhum fadacaa bihim rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama fajaza'ahum aslaasan uma aqraca baynahum muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka naska wixii khilaafsan ama ishkaalaadka la doonaya ictiraadaadka in nusuusta lagu soo arooriyo in la aqbalo ma aha waa in la tuuraa naskana waa inaan la ictiraadin xaqu waa sida xadiisku sheegaya waxaa ka mid a qorituurku wuxuu ku soo arooray xadiiskii sheegayey masalu qaa'imi calaa xuduud illahi walmudaahini fiiha ka masali qawmin istahamuu calaa safiina bukhaari saxiixa kuso wariy min xadiisi nucmaan waxaa ka mid ah axaadiista qorituurka ku soo aroortay xadiidkii aynu sheegaynay kana ida araada safaran aqraca bayna nisaa'ih oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyey min xadiisi caaisha waxaa ka mid ah axaadiista qorituurka kusoo aroortay ana anabiya sala allahu aleyh wasalam carada calaa qowmin ilyamiina faasracuu faamara an yushama baynahum fi lyamiini ayuhum yaxlifu bukhaari baa saxiixiisa soo wariyey min xadiisi abi hurayra waxaa ka mid a ah axaadiista kusoo aroortay qorituurka laba nin baa nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam iyagoo isku haysta dhaxallo duugaabay markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam idhabaa faastahima fatawakhaya alxaqa suma liyuxallil kullu waaxidin minkuma saaxibah imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey wa saxaxahu alalbaaniyu waxaa ka mid a ah axaadiista qorituur ku saarotay xadiiska cusmaan ibni madcuun ku saabsan ee bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey markii cusmaan uu yimi isagoo muhaajirah ansaartu inay u qori turteen kooda markaa soo dhowaynaya ee dejinaya cusmaan ibnu madcuun marka axaadiis fara badan baa ku soo aroortay qorituurka idan qorituurku waa mid mashruuca marka hadday dadku isku qabsadaan ay una siman yihiin addimaadda la addimayo ama qiimista la qiimaayo ama tujinta la tujinaayo walam yakun liaxadihima murajixun midkoodna wax arjaxa aanu jirin uqrica baynahum waa loo qori tuuraya haddii murajix jiro murajaxaasaa markaa la raacaya laakiin haddii la yidhaahdo imaamka waa la qori tuuranaya inaan anigu tujiyo in isagu tujiyo dee imaamka hadduu yahay imaamkii rasmiga ahaa dee uma sinidin murajix baa jira qori tuur waarid maaha waxa kaloo sheikhu la mida buu yidhi haddii cid la siiyo biyo ama marya la siiyo ama weel la siiyo iyo wax la mida waxaa la siiyey ashkhaas cid ka midaa la siiyey walam yucayin ilbaadilu man huwa mana cayimin kan bixinayey cidda iska lahoo markaa qaadanaysa ma cayimin masalan sadaqaa buu bixinayaa dhowr miskiin baa masjidka ka kacay dabeedna wuxuu yidhi midkood siiya lacag buu dhiibo midkood siiya buu yidhi ma cidda lagu yidhi baa khiyaarkeeda kay doonto ku siinaysaa ila isagii ma cayimine mise wax kalea la samaynaya may arrinkaasi waa arrin loo siman yahay waxaanay noqonaysaa qorituur in lagu kala siiyo way waa u siman yihin waxa kan loo siinayo kan looga baajinayaa waa in la helaa wax arjaxaaya marka baadilkii bixiyey haddaanu cayimin waa in qurco lagu kala cayimaa halkaa waxaan baraarujinayaa waxaa dadka caadadooda ku dareertay dhowr miskiin hadday masjidka ka kacaan in waxa weeye ruuxoo kale loo hadlo oo la yidhaahdo waa ruuxa caynkana mid baaba markaysa markaa tabaalo badan iyo dhibaata ka muuqata kii kalena waa mid caadaysta ahoo had iyo jeer masjidka waa ka kacaaba oo dadka wejigooda waa ku badan yihin midna waa ruuxu qariib oo tabaala ka muuqato markaasaa la yidhi ruuxan wax u soo ururiya dabeedna waa la sheego waxa la waxaan wax u ururinaynaa kaa ka kale ciddii wax siinaysaa siiso ama mid baaba wax dadku siinayaan waxay dadka qaarkood isticmaalaan inay yidhaahdaan u qaybiya u qaybiyadaasi asal ma leh waayo xoolo ka dhaxeeyo cidda la wada siiyaa la yidhahdaa u qaybiya laakiin haddaan la wada siinin ee ay tahay midkood in la siiyey dee waxa loogu qaybinayaa dulmay noqonaysa mid mucayana in la siiyey hadday noqoto waxaa loogu qaybinaya dulmay noqonaysa hadduu mubham yahay ka la siiyeyna waxay noqonaysaa in qori tuur lagu kala saaro noocaasay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid a imaamka haddii janaaso loo soo hormariyo ama qabriga xagga qiblada loo hormariyo ama aasidda buqca mucayana lagu aasayo haddii loo hormariyo meyd amwaad kaloo ula simanna ay jirto aan dheeraad ay kala leeyihiin ayna jirin kala horrayn ay u soo kala horreeyeyna ay jirin saddex mayd baa lasoo soo dhigay saddexdii mayd waxaa la doonayaa in lagu tukado ka imaamka la soo xigsiinayaa waa kee ama ka lagu hor tukanaya haddii tartiib loogu tukanayaa waa kee maziye iyo sabqi haddaanu jirin qorituur baa lagu kala saaraya waxay noqotay dad badan baaba dhintay oo markaa la aasayaa markaa mid walba xabaal gaara in lagu aaso dhib baa ku jirtaa waxaa la doonayaa amwaaddii in laba laba iyo saddex saddex xabaal loo gesho xabaasha waxaa la horgelinayaa kii ama u soo horreeye bimacnaa waxa weeye maydkii la horraan keenay sabqi buu kaasi ku yeeshay ama masiyo kii lahoo ka ugu qur'aanka badan ee ugu xafidaadda badan qur'aanka isagana in la horumarinayo qiblada la horxigsiinayo axaadiis waa ku soo aroortay labadaa midnaba haddaynay jirin ee isku mar baa la keenay labada mayd qur'aanka inay dheeraad ku kala leeyihiin barashadiisa iyo aqoontiisana lama oga xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa ka qiblada la xigsiinaya ee qabriga la horgelinayaa qorituur baa lagu kala saaraya fa innahu yuqracu baynahumaa ayuhumaa yurajaxu waxaa ka mid a shay baa laysku qabsaday shaygaa laba muddici baa labaduba sheegteen gacan saddexaad ayaanu shaygaasi ku jiraa oo mudduc calayhi ka ah laba muddici baa mid walibana wuxuu leeyahay anigaa leh iyo maya anigaa leh xaalka caynkaasa ah labadii muddici midna markhaati waa waaye waxaa isku mid a gacanta saddexaad ee uu ku jiraa gacan iyaduna sheeganaysa inay tahay oo mudda calayhi uu yahay iyo gacan aan sheeganayn inuu yahayoo uu leeyahay war shaygan aniga baadi buu igu soo galay ciddiila waa siinaya tay doontaba ha noqotee hadduu mudda calayhi yahayna isagaa la odhanayaa dhaaro dhaartii hadduu iska taago yagaa lagu celinaya yaga ayaa lagu celinaya mid weliba wuxuu idhi anaa dhaaranaya isku sina uma wadaana mid weliba isagu un baa leh marka anigaa wada leh keligay baan leeyahay fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen labadaba waa in la dhaariyaa waana in loo kala badhaa waa qowl aqwaasha ka mid a ah. laakiin sida asaxahi xadiiskaynu soo sheegnayna uu sheegayo waxa weeyaan waa in loo qori tuuro qori tuurka kuku soo baxa in lagu dhaariyo marka isaga lagu dhaariyana isaga la siiyo ka kalena halkaa ka baxa waayo xadiiska bukhaarigaa caddaynayaa أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف marka kaa ku dhaarta qorituurkana dhaarta lagu siiyey ayaa la dhaarinayaa halkaa ka bax baana lagu odhanayaa kii kale xadiidku maadaama ku soo arooray qowlka fuqahada qaarkood ku tageen ee xadiidka khilaafsani waa ka kac waxaa kaloo ka mid a ashyaada mubaaxaadka ah haddii markaa laba u soo beratamaan ma ay u siman yihiin in la wadaajiyana ay suuro geli weydo markaana waa loo qori turay masale kaloo cajiib oo la yaab leh waxa weeyaan nin baa dhowr dumara qaba mid buu furay oo wuxuu idhi midkiin baa furan mana sheegin middaasi miday tahay niyadiisana mid gaari kuma jirin iyadoo niyaddiisu mid aynay ku cayinayn oo qasadkiisu mid gaara aanu ahayn ayuu yidhi dumar yahow midkiin baa furan waa loo qori tuurayaa qorituur baa lagu kala saarayaa ta la furay iyo ta kale taa qorituurka uu ku dhaco inay yadu furan tahay baa furmaysa kaasi isagu niyo gaara oo uu leeyahay heblaayaa furan qasadkiisa ma ahayn mid kale mid buu furay miduu mucayanay hore ka ahayd oo mid gaaru u jeeday inuu furay ha yeeshe isagaan caddaynin middii tuu uga jeedo ayuu dhintay furitaanka u furayna waa talaaq baa'ina oo dhexalka baajinaysa ila talaaqa rajciga ahi inta ciddada lagu jiro dhaxalka ma baajiye talaaqi midna waa rajci waa talaaqa uu gabadha ruuxu soo ceshan karo intaynay cadad bixin kaasi axkaamaha qaarkood waxay ka leedahay gabadhaasi abwaabta qaarkood oori bay la xukun tahay sidaas aawadeed haddii ninku dhintiya haddii gabadhu dhimataba ka kale waa dhaxlaya intay ciddada ku jirto mar hadduu talaaqu rajci yahay laakiin talaaqu markuu baa'i yahay dhaxalkii waa baajinaya tii muطallaqada ahayda markaa la furay ninkii maba cayimina geeridii baa ka soo gaadhay isagaan markaa bac tahay laakiin mid gaar u jeeda ama mucayano waa ka ahayd agtiise laakiin wuu ilaawey warniyow mid gaaraan u jeeday markaan furaayey laakiin mafaadumay ahayd mise khatray ahayd taan fura ma kala garanaayo xasuuso is idhi xasuusan waaye faadumiya khatrata furan waa loo qori tuurayaa qori tuurkaa lagu kala saaraya ya qori tuurkaasaa kala caddaynaya waxaa kaloo markaa baabkaas soo gelaya haddii wilaayo ay u siman yihiin ay wada mutaysteen una siman yihiin ay isu ogolaan waayaan anaa mas-uul ka noqonayo arrinkaa iyo anaa ka noqonayo wilaayadaasi waxay tahay inaan ayaa dhowr nin baa la walaala dhowrkaa nin ee la walaalka ahi way u siman yihiinoo isku aabbiya isku hooyay dhammaantood yihiin mid waliba wuxuu doonayaa inuu isagu guuriyo ninna hebel buu doonaya inuu guuriyo ninna hebel buu doonaya inuu guuriyo xagga wilaayadana waa siman yihiin gabadhina waxay tidhi raalli baan ku hay ka ii guurisaanba xalka caynkaasa wilaayada ay u siman yihiin oo gabadha ay u weli noqonayaan waa inay u kala dhoweyn ama u kala horraynin ka guurinaya isagu xaq u yeelanaya mar hadday inay isu ogolaan oo raalli ahaansha arrinka ku dhici waayey ay idhi maya taydaa soconaysa iyo taydaa soconaysa qorituur bay ku kala baxaysa ka guurinaya qorituur buu ku qaadanaya waayo wilaayada waa u siman yihiin haddaynay u sinnayn oo midna isku aabbiyo isku hooye ay yihiin midna isku aabbo keliya yihiin war adigu waa dambaysaa waa lagu xijaabayaa waa lagaa leeyay wilaayada la odhanaya laakiin soomaalidu waxay wax ku kala arjaxdo oo ku saabsan hebel baa da' weyn kanna waa la walaal kanna waa la walaal ha yeeshee odaygii reerku waa hebel taasi waa barkumataal waa loo siman yahay mar haddii loo siman yahay haddii raalli arrinkaasi ku dhici waayo ka markaa wilaayada yeelanaya uu warkiisu fulayaa waxay ku kala baxaysaa qoritoog calaa kulli xaal sheekhu masaa'il badan buu saa uga tusaaleeyey abwaab badanna saasay u gelisay wuxuu sheikhu ku soo khatimay wa ama ida culima ishtiraakuhum fi lacyaani aw idduyuuni wa araaduu an yaqtaricuu cala ana man kharajat lahu alqurcatu falmaalu lahu min caynin aw daynin fahiya min masaa'il maysiri almuxaramati binnasi walijmac haddii laakiin la ogaado inay wax wadaagaan waxaasoo dayman ah ama xoolo ah acyaantood dabeedna ay doonaan inay u kala qori tuurtaan oo la yidhaahdo ka qori tuurkaasi u soo baxaa yeelanaya marka horena waxan waa wax mushtaraka ah kii kalena waxba yeelan maya halkaas ka baxaya baabkii qorituurka taasi soo geli maysee khamaarkii shareecadu diiday ee qur'aanka iyo xadiidka iyo ijmaacu intuba xaaraantinimeeyeen noocaa khamaarku noqonaya oo wa xoolo yacni gunmi iyo qurmi qofku dhex yaallo inuu wax iyo inuu wax waayo inuu khasaaro iyo inuu faa'iido marka waa khamaar isagu ma bannaana baabkaa hore aynu sheegayna marka laga warramaayo qorituurka waxaa soo gelaysa dhaxalka marka wax la qaybiyo ashyaadii hadday tahay qismadu qismatu tacdiil ay tahay noocay culimmadu yidhahdaan qismatu tacdiilku waa maxay waa ashyaa aan isku nooc ahaynoo ama waxa weeye aan markaa isku qiimo ahaynoo laysu dheeli tiraayo laysla laakaysiinayo ashyaada caynkaasoo kale markaa sharcan la xadido ruuxu weliba intuu leeyahay nasiibkiisa waxaa jiri karaa ashyaadii laysla laysu dheeli tiray ee laysi saarsaaray niyad jeclaysi baa jiri kara uu ruux jecel yahay dhulka caynkaasa ama guriga caynkaasa ama markaa hasha caynkaa iyo caynkaasi inay isaga raacdo mid kalena waxaa laga yaabaa inuu saa jeceliyo marka qismatu tacdiilkii marka la sameeyo waa in qorituurkii la sameeyaa oo loo qori tuuraa hadday noqoto dee waxa weeye iska sii dee nooc dulmiyaa soo gelaya maxaad kan kaga gudubtay kan waxaad ku dhaafisay maxay tahay aad ku seejisay hebelna ku siisay ila hebelna waa doonaya hebelna waa doonayey waa inay jirtaa wax kala saaray marka waa in marka la isisaarsaaro waa in loo qori tuuraa sida loo kala helaayo laakiin marka hore istisaarkiiyo sida laysu ysu saarayo sida laysu isu waa in la wanaajiya sheikhu markuu yidhi tushracu nusqooyinku waxay markaa qoreen shad tusharacu marka tushracu iyo tusharacu waxa saxiixa tushracu baa saxiixa waayo shadka marka waxaa la shadaa oo tusharacu la yidhahda waa khilaafu alafsax bale culamada qaarkood waxay yidhahan waaba khata sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa am lahum shurakaau sharacu lahum min addiini saas aawoodee sheikha cataar la yidhaahdo oo shaykhu alashar wakhtigiisii ahaan jiray min culamaa'i shaaficiyana ka mid ahaa waxa uu yidhi tusharacu in la yidhaahdo oo la shedo ra'da waaba khata'a buu yidhi ee sawaabku waa in tushracu la yidhaahdo wakada tashriic lafdiga ah waa masderkii tusharacu markay shadantah qurcada waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ah ilmihii la ysku qabsaday oo bayino kala saarta aan la haynin ama kala caddaysa bayino kala caddaysa aan la haynin ilmahan cidda dhashay waxaa lagu siinayaa loogu xukumayaa qurcaa lagu xukumayaa cidda loo xukumaayo oo masaladii waxay noqoto oo kale mutadaaciyeyn ilmahan ay isku haystaan waa ilmo yar mid waliba wuxuu sheeganayaa inuu isagu dhalay mid walibana ooridan waa soo maray oo waa qabi jiray se kala horreeyey xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo bayino keensada bayino keensada haddii bayino ay waayaan ama markaa labadaba bayinaadkoodu tacaarudaan ay noqoto tacaaradaa fatasaaqataa waxay noqonaysaa khiyaafa horta ka horraysa haddii la yaqaanno cid la jarribay marar badan oo lagu ogaaday hidda sooca inay yaqaaniin hadday ciddaasi jirto qaa'if ahi iyagaa marka waxa weeye la cuskanayaa oo khiyaafaa lagu xukumayaa sida saxiixa laakiin waa inay tahay cid la jirribay marar badan oo lagu ogaaday inay haaliban asiibaan amaba ay yartahay intay khata'aan hidda soocana ay yaqaaniin marka hidda sooca samaynayaana sharti ma aha labada ruux midabkooda keliya inay isu eegayaan laakiin wax midabka ka siyaada ah bay hidda soocii ku samaynayaan labadii ruuxoo midna uu cad yahay ama cas yahay midna uu madow dugula yahay ayuu isku hidda soocayaa maa odhanayaa labadana waa islaameen ka noocaasee sidaa loo jirribay waxbaa lagu xukumayaa laakiin waa mar la waayey wax kaloo ka xoog badan laakiin mar la hayo wax ka xoog badan hidda sooc iyo khiyaafa lama cuskanayo waxyaalaha cajiib ka dhacay waxaa ka mid a lay sheegay waxaa la yidhi qolaa xaggaa dabaddaha ayay jirtay meelaha dadku ayu yaacaan ee galbeedka marka aabbahood baa wuxuu lahaa bah yar dabeedna aabbahood waa dhintay carruurtii ay walaalo ahaayeen bay waxay is yidhahdeen dhoofiya etoobiya la geeyey waa qiso waaqaca markii la geeyey baa markaa gaaladii waxay ka qaadeen dhiiggii waxaa loo diray xaggaasaa loo diray carruurtii qaarkoodna waxaa la isku dhiig baatiyeen waxaa la yidhi kaana isku dhiig batiyin warkii gaaladu u sheegeen bay sideedu isaga qaatay markaasay waxay yidhaahdeen kaas annagu waxba isuma lihin shaqana isku udin annaga nalama walaalahaa waa tuureen kuwii kale ka haysteen biilkii xataa waa ka jabay waa qiso waaqicoo dhacday oo laysoo naqliyey marka tan noocaasoo kale waa mid baatila weeye waayo nasab sharciya oo sugan oo shareecadu sugayso in lagu ibtaaliyo gaalaa tidhi marka markaysagaa yacni isku dhiig ma aha waa wax baatila ah. dhiigagayo waxaan ay waa wax khata iyo sawaab mid walba u dhici kara waa midda labaadee ma'muun ma aho cidda warkooda lagu camal falayaa waa inay tahay cid muslimiin ah oo weliba cuduul ahoo lagu kalsoon yahay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu ilaahay wuxuu yidhi hadduu faasiq war idinla yimaado war idin keeno iska hubsada faasiqa warkiisii in layska aqbalo muslimka ahaa ayaa la diidey oo mawdicu tabayun watasabut warkiisa la dhigaya fama baalu kaafir bal waxaad ka warantaa gaalkii ilmuhuna hadduu markaa waxa weeye ku dhasho firaashkii aabbihii ku dhasho wuxuu kaga baaqan karaa waa inuu aabbahaasi ka dhaarto oo licaankii weliba shanta ahaa ee suuratu nuur sheegtay u maro weliba fawrina u sameeya hadduu yidhaahdo ma dhalin laakiin licaankii aanu samayn ka hadhi maayo dhaxalna looma diidi karo hadduu wuxuu idhi ma dhalin laakiin licaankii ma marin waa inuu licaankii maraa waa inuu weliba fawri yahay isla markuu dhasho waa inuu licaanka sameeyaa bacdu lculamaa waxay yidhahdeen isagoo uurka ku jira waa inuu sameeyaa laakiin qaar baa ixtimaalaad soo arooriyo waxay yidhahdeen wuxuu noqon karaa cillo iyo wax la mida ayuu noqon karaa markan uurka ku jiro oo dee qalabadan hadda lagu kashfinayo ee markaysaga ilmihii oo uurka iska fadhiya la arkayo dee ma jiri jirin neef buu noqon karaa bay fuqahada qaarkood eh, qoreen almuhim waa inay fawri noqotaa ilma dhashay oo inuu yidhahdo bacda sanawaad markaysagaa waan ka dhaaranayaa licaan baan samaynayaa wax laga dhegaysanayma waa fawri waayo hor inuu uga dhaaran waayo oo licaankaa ka samayn waaye macnaheedu waxay tahay aqbalaad uu aqbalay inuu ilmihiisii yahay ilbiriqsi hadduu aqbalayna dib inuu dib uga noqdaa uma bannaana fii laxdati min alaxadaat ilbidhiqsi cimrigiisa ka mid a ah hadduu aqbalay inuu ilmihiisii yahay inuu dib uga markaa laabtaa mid u bannaan maaha markaa baabka hidda sooca inoola galaya hidda sooc markaa waxba laguma xukumaayo haddii wax ka xoog badan meesha yaalli laakiin xaaladda wax ka xoog badan la waayo hidda sooci waa la ictimaadaya waxba lagu xukumayo taana cid mujarraba oo markaa hiddasoocnimada lagu yaqaano marar badan la jirribay haddaan la arag oo aan taasna la ogayn waxay noqonaysaa in qurca la isticmaalo oo loo qorituuro kuu qorituurkaasi u soo baxo ayuu ilmihiisii yahay kuna qaadanaya alqaacidatu asaadisatu waalcishruun qaacidada lix iyo labaatanaad yuqbalu qowlu lumanaa'i fi aladii taxta aydiihim min altasarufaati waalitlaafi wagayriha qaacidada lix iyo labaatanaad sheikhu wuxuu yidhi cidda la aaminay odhaahdoodaa la aqbalaya waxaa la aqbalayaa waxay ka yidhaahdeen kii gacmahooda ku hoos sugnaa oo min atasarufaati wax lagu tasarufaya ah iyo walitlaafi waxba la baabi'iyey ah iyo wakayriha ashyaa kaleba waxay iyagu ka yidhahdaan baa la aqbalay ilaa maa khalafa alxisa waalcaadata wixii xiska iyo dareenka markaa khilaafay mooyaane oo dareenka lagu garanaayo oo maxsuuska markaa khilaafay iyo waxa jira iyo caadadiiya waxa loo bartay wixii khilaafay mooyaan wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah haddii cid wax loo dhiibto ama lagu aamino ammaana cid loo dhiibtay waxaa la yidhi waxaa ii hay ama waxbaa loo wakiishay waxaa la yidhi dukaankaa ii iibi ama shuraakaa lala sameeyey oo mudaarabaa lala galay waxaa la yidhi lacagtan baan hayaaye hooyo lacagtan inoogu shaqee oo inoogu shaqo tag wixii faa'iide ka soo baxana nusow nus bay inoo tahay adna tacabkaad leedahay na xoolahaan leedahay hadhow ciddaasi hadday xoolihii wax ka sheegto oo ay tidhaahdo warniyow xoolihii waa gubteen ama waa degeenoo baddaa liqday ama ay yidhaahdaan wixii way khasaareen oo khasaaraha caynkaa iyo caynkaasaa ku dhacay amaba yidhaahdaan xoolihii tuug baa u soo dhacayoo sanduuqii jabsadayoo wixiiba waa qaatay ashyaadaa iyo wax la mid a ah hadduu ruuxu sheego warkiisa waa la aqbalayaa haddaanay caadada iyo waaqica waxaa jira ee la arkaya aynay khilaafsanayn oo ka duwanayn ee haddii sida loo bartiyo caadadu ay khilaafsan tahay ama xiska iyo dareenka lagu og yahay waxaasi inayna jirin markaa lama aqbalayo sababta qowlkiisa loo aqbalayaa waxay tahay ruuxan markuu xoolaha u dhiibanayo ama wakiilanayo ama shuraako la gelaayo xoolihiisii ku aaminayo ou leeyahay inoogu shaqo tag macnaheedu waxay tahay aamin weeye ruuxani dhiibashadaa uu u dhiibanayaa xoolaha ama u wakiilanaya waxay markaa dhiibashadaasi la macno tahay aamin weeye ruuxani oo ruuxa wuxuu dejiyey maqaamkii naftiisa meeshuu isagu joogoo kale ayuu xoolihiisa ka dejiyey bimacnaa si aan ugu tasarufi kale oo kale aadna ugu soo tasaruf nazala maqaama nafsi marka qowlkiisi waa in la aqbalaa oo hadday iskhilaafaan oo isqabtaan ruuxii xoolaha lahaa isaga waxaa la odhanayaa bayino keen laakiin ruuxan kale waxaa la odhanaya yusadaqu biyamiini dhaartiisaa loogu rumaynaya dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya madaahibta qaarkood waxay itlaaqaan mid kasta oo la yidhaahdo falqawlu qawluhu ama yuqbalu qawluhu la yidhaahdo waa la dhaarinaya bay yidhahdaan sida xanaabiladoo kale wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf waa ka nadmiyadooda ay ka mid tahay mid kastoo qowlkiisa la aqbalayaa waa dhaaranaya laakiin shaaficiyadu waxay u qaybiyaan kuwa la yidhahdo qowlkiisa waa la aqbalayaa qaar la dhaarinaya qaar la dhaarinayn laakiin xanaabiladu waxay leeyihiin ku kastoo qowlkiisa la aqbalayo oo la yidhaahdo yuqbalu qawluhu waa in la dhaariyaa waayo nisaac baa markaa jira dooddaasina ku go'i mayso biduuni dhaar la'aan ku go'i mayso tacliilkoodu waa waadix wacdiga marka almuhim wuxuu sheikhu yidhi ida اkhtalafuu fii shayin min dalika kana alqawlu qawlahu lianna saaxibahu tamanahu wa nazalahu manzilata nafsi faida اdacaa talafan aw tasarufan mucayana wakhaalafahu saaxibu اlmaal falqowlu qowlu اlamiini ila ida khalafa almuctaad wakadabahu اlxis hadduu baabaa xoolihii baabeen ama gubteen sheego ama ay degeen ama la xaday kii saaxibulmaalkee xoolaha lahaana uu khilaafo ka amiinkaa qowlkiisa ayaa markaa noqonaya qowlka la aqbalayo haddaan sida muctaadkee loo bartay aanu khilaafin ama xiska iyo dareenka iyo sida la ogsoon yahay oo dareemayaasha lagu haleelayaa ayna khilaafsanayn masalana wuxuu yidhi xoolihii waa gubteen oo gurigaa intuu gubtay wixiina waa la gubteen lamana ogaa gubashadaa uu leeyahay gurigu waa gubtay waana markaa arrin yacnii la ogaan lahaa layskama aqbalayo hadalkiisa waxaa la odhanayaa marka hore asalka gubashada baan sugnayn marka asalkii gubashada marka waxa weeyaan haddii dareen ahaan marka hore aynay ahayn mid sugan qofka saaxibulmaalka ah ayaa isaga marka waxa weeye qowlku qowlkiisa noqonaya oo la odhanaya adigu dhaartaada ku xooji waxaana ku mutaysa waayo xiskiiyo dareenka wixii ka hor imanayay markaa warkani khilaafa waxaanay culammadu qaacido ka dhigeen lianna kula dacwa yukadibuha alxisu fa qowlu muddaciiha hayru maqbuul sheegasho kasta oo u beeninayo dareemayaashu ay beeninayaan cidda sheeganaysa warkoodu waa mid aan la aqbalay hadduu ruux maanta yidhaahdo guryaha burco ku yaalla dhammaan anigaa leh ama aabbahay baa lahaa sheegashada caynkaasi waa sheegasho dareemayaashii ee xisku uu beeninayo weeyi waa dacwa khayru masmuuca lagama dhegaysan maayo dacwadaa iyo dooddaa laba furi maayaba hadduu yidhaha gurigan iska daaye war waxa guryo burco ku yaalla anigaa iska leh ama aabbahay baa lahaa waa sheegasho xiska iyo dareenku markaa uu beeninayo saas aawoodee haddii xiska iyo dareenku beeninaayo lama aqbalayo waxaa la mida ah marka waxa weeye sheegasho xagga xoolaha aan ku saabsanayn nin baa la ysku qabsaday nasabkiisa markaasaa wuxuu yidhi mid waa ina hebelo anigaa dhalay mid kaloo la arkaayo ama la garanaayo inaanu dhaliba karin ayaa isagu yidhi may dhalay sheegashadiisa uu sheeganayo anigaa dhalay lama aqbalaayo mar haddii qadcan la garanaayo inaanu dhali karin maxaad dashaa marka waxa wayan waaba isleegtinbe maba dheli kartid ama isagaaba kaa weyn sheegashadaasi waa dacwa hayru masmuuca waa sheegasho aan la aqbalay calaa kulli xaal waxaa loo eegayaa cidda markaa tasaruf samaynaysa ee wax lagu aaminay waxaa waxay ka sheegaan waa la aqbalayaa oo hadalkoodu waa ka xoog roon yahay hadalka markaa cidda kale haddaanu markaa dareenka iyo caadadu aynay beeninayn laakiin haddii dareenka iyo caadadu beeninayso qowlka markaa saaxibulmaalkaa la hormarinaya ka sheeganaya xooluhu inay khasaareen ama gubteen ama baaba'een ama degeenna waxaa la odhanaya markhaatiyaalkeen hadduu markhaatiyaalkeeni waayona saaxibulmaalka ayaa la odhanaya adigu ku dhaaro inay sidaas tahay oo waxa uu sheegaya aan waxba ka jirin xoolihiisana wax itlaafi aan iyo khasaari aanu ku dhicin dabeedna waa loogu xukumaya marka ku dhaarto laakiin xiski xiskiiyo dareenku haddaanu ka hor imanayno khilaafayn ama beeninayn ruuxana ruux la aamino yahay uuna yidhi waxani waa khasaareen oo waa baaba'een markay isku khilaafaan markhaatiyada waxaa la weydiinaya saaxibulmaalka haddaad warkaa ku diiday markaa amiinkaagii aad aamintay siduu sheegay caddayn keen inaan waxaani sidaa ahayn hadduu keeno waa loogu xukumayaa haddaanu keeninna isagaa la odhanaya waa dhaar iskaga reeb dabeedna intuu u dhaarto ayuu halkaa ka baxaya alqaacidatu asaabicatu walcishruun qaacidada toddobiyo labaatanaad man taraka alma'muura jahlan aw nisyaanan lam tabra' dimmatuhu ila bificlih kii ka taga wixii la amray jahlan xaaluu jaahil yahay buu ka tegey aw nisyaanan ama xaaluu ilowsan yahay ayuu ka tegey lam tabra' dimmatuhu ma beri noqonayso dimmadiisu ilaa bificlihi ma'muurka uu ka tegey inuu sameeyo mooyaane si kale ku beri noqon mayso dimmadiisu waman facala almaxduura kii sameeyo wixii la xaaraantinimeeyoo la diiday wa huwa macduurun wuxuu sameeyey isagoo macduur ah wuxuu ku sameeyey bijahlin aw nisyaanin aqoon daruu ku sameeyey ama xaaluu jahli ku dheehan yahay aw nisyaanin ama ilowshiya ku dheehan yahay ayuu sameeyey shaygii maxduurkee loo diiday bari'ati dimmatuhu way beri noqotay dimmadiisu wa tammat cibaadatuhu waana dhammaystirantay cibaadadiisu qaacidada uu halkan sheekhu kaga hadlayaa waa qaacida muhimma muhimmatun muhimma waa qaacida aad u muhima qaacidadaas waxay ku saabsan tahay wixii ilowshiye looga tegey ama ilowshiye loo sameeyey ama jahli looga tegey ama jahli loo sameeyey shay maxduura jahli loo sameeyey ama shay ma'muuroo waajibah ama sunno abaa looga tegey markaa jahli khaasatan weliba waajibka ku dhacaysa ama shay waajiba ayaa looga tegey markaa jahli daraaddii looga tegey ama ilowshiyaa looga tegey muxuu xukunkiisu noqonayaa uga horrayn horta jahliga wuxuu noqonayaa cudri buu noqonayaa cudurdaar oo waxa ruuxu uu ka jaahil yahay ee aanu garanaynin waa loogu cudrayaa xaaraantii hadduu sameeyo waa loogu cudurayaa kuma dembaabaayo waajibkii hadduu ka tago oo jahli uga tagana kuma dembaabaayo ilowshiyuna waa saasi leeg oo ilowshiye hadduu ku sameeyo wax xaaraana aasim ma aha dembi waa ka baxsaday hadduu ilowshiye uga tago wax waajibana aasim ma aha oo ma dembaabin laakiin haddana labada baab iyadoo mar walba dembi ka badbaadaayo haddana waxa weeye labada baab ma'muuraadka iyo muxaramaadku ama maxduuraadku way kala duwan yihiin oo waxay ku kala duwan yihiin midna waxaa ka imanaysa inuu istidraag kala yimaado dib kala yimaado midna markaa kama imanayso qaacida ahaan imaamu suyuuti waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la alashbah alashbaah waalnadaa'ir waxa uu yidhi iclam anna qaacidata alfiqhi anna anisyaana waaljahla musqidun lilismi mutlaqan waxaad ogaataa in qaacidada fiqigu sidiisaba yahay ilowshiyaha iyo jahligu labaduba waa wax ridaaya dembiga mar walba ama xaal la itlaaqaan la kala qaadin ayay dembiga ridayaan ama waajib ha ka tago jahli ama nisyaan ha uga tago ama xaaraan ha sameeyo jahli ama nisyaan ha u sameeyo horta ismi wax la jiray waa ka badbaaday rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na mu'miniintu markay sidaa ku ducaysteen qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi sidaa waa yeelay oo waa idinka aqbalay xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu kaloo allah yidhi walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum marka khata inaan ummadda loo qabanayn ayaa aayaddanna sheegaysa wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayh xadiiskaana ahlucilmi badan ayaa quweeyey wa in acallahu bacdun qabuulna culammadu waa kula kulantay jamaahiir alculamaa shawaahid iyo adilo kalena waa leeyihi marka ilowshiyihii iyo kama'ii mid weliba waa cudri jahliguna waa nooc khata ah culammada qaar waxay u qaybiyaan khata'a khata'un fi lficli iyo khata'un fi lqasdi waxay culammadu yidhahdeen jahligu waa khata'un fi lqasdi waa khata' xagga qasdiga ka dhacay oo maadaama shaygan aanu garanaynin khata'u xagga niyad iyo qalbigu ka yimi waayo wuxuu u qabaa waxaan inaanu dembi lahayn saasuu ku sameeyey marka ficilkan wuxuu ka soo fulay khata' xagga qalbiga ka dhacay almuhim adilada mawduuca ku soo aroortay waa badan tahay marka marka hore dembi waa ka badbaadayaa oo asib ma noqonaayo qofku haddii jahli ama nisyaan uu xaaraan u sameeyo ama waajib uga tago ha yeeshee kafaara ma ka waajibtaa xad ma ka waajibayaa cuquuba ma ka waajibaysaa hadduu maxduuraadkii ku dhaco ama muxaramaadkii xuduuddiiyo kale uu la yimaado tadaaruk maa saaran yahay taasi waxay noqonaysaa in la kala qaado wuxuu yidhi suyuuti wa ama alxukmu fain waqaca fii tarki ma'muurin lam yasqut bal yajibu tadaarukuhu walaa yaxsulu ahawaabu almutaratibu calayhi licadami alitimaar xagga xukunka miya labadaba jahliga iyo nisyaanku haddii ma'muur ay ku dhacaan oo shay waajiba laga tago jahli daraaddiina looga tago ama nisyaan daraaddii looga tago lam yasqud bal yajibu tadaarukuhu ma dhacaayo waajibka iyo ma'muurkaasi ee waxa ku waajiba inuu dib kala yimaado walaa yaxsulu ahawaabu almutaratibu calayhi licadami alitimaar umana sugnaanayo ruuxa shayga waajibkaa uga tegay ilowshiyaha daraaddii ama jahli daraaddii uga tegey sawaabkii waajibkaa in la sameeyo ka dhalanayey uma sugnaanayo waxaanu ugu sugnaanaynin amar qaadashadii iyo imtisaalkii baan ka dhicin sawaabkuna imtisaalkii iyo iitimaarkuu ku xidhnaa i'timaarka marka masale labaad buu shiikhu inoo tilmaamo jahligiiyo nisyaanka wixii ay ku guda dhaceen wuxuu u kala qaaday in waxaasi yahay wax waajiba oo laga tegey oo jahlan aw nisyaanan looga tegey iyo inuu yahay wax manhiya oo la sameeyey oo loo sameeyey jahli aw nisyaan hadduu waajib yahay laga tegey waajibkii ilaaba ilaa waa inuu la yimaadaa kamana dhacayo kama baaqanayo waa laga rabaa hadduu ku guda dhacay shay manhiya samaynta la samaynaayo oo uu sameeyo manhiga ama xaaraanta jahli ama nisyaan buu u sameeyey waa la sii kala qaadayaa shayga maxduurka ama manhiga ah ee uu jahliga u sameeyey ma baabulitlaaf ahaa ma ma ahayn ma xad wuxuu ka dhalanaya cuquuba ahaa saddexdaa suuraa loo kala qaaday aw ficlin manhiyin canhu laysa min baabiilitlaafi falaysa fiihi shay un wuxuu ku dhacay markaa nisyaanka ama jahligaasi shay manhiyoo xaaraana in la sameeyo xaaraantaasoo laysa min baabiilitlaafi baabulitlaaf aan ahayn daabulitilaafka waxaa loo jeedaa hanti la burburiyey oo jahli loo burburiyey ama nisyaan loo burburiyey ama wuxuu ku saabsan yahay yacni markaa dad markaa la dilay ama la dhaawacay oo khata'an iyo wax la mida markaysaa wax loo yeeray ilaa nisyaankii khata'i waa isku baab mufta waxay noqonaysaa haddaanay baabulitlaaf ahayn xaaraan la sameeyeyna ay tahay falaa shay'a fiih waxba kuma sugnaa xataa lama odhanayo waa inaad waxaa samaysaa xaaraan buu ku dhacay xaaraantaa jahli daraaddii buu ugu dhacay waxaa tadaaruk xataa la odhan maayo toobadkeen la odhan maayo waayo ismigu inaannu ismi saarrayn horaaba lagu soo sheegay nisyaanka ama jahligaa ismiga baajinayaba asaalatanba marka haddaanu markaa muxaramkaa uu sameeyey oo jahlan ama nisyaanan u sameeyey baabulitlaaf haddaanu ahayn waxba kuma sugna wax la odhanayo waxaa la kaalayna ma jirto waa nooc aw fiihi itlaafun lam yasqud idamaanu ama shayga manhiga ee muxaramkee la sameeyee nisyaan ama jahli loo sameeyey itlaaf baa ku jira oo hanti cid ama cid dhiiggood ayaa markaa waxawayan wax la gaadhsiiyey ama markaa waxaa la baabiyey ama la dilay damaankii waa saaray wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatla mu'minan khata'an fataxriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu markaa khata'i damaankii baajin maayo damaankii waa yaalla taasina waa nooc ficilkii sabiga iyo ficilkii majnuunka sida saxiixe jamaahiirtu qabaan camdigoodu waa khata ficilkoodao dhan baa khata iska xisaabsan saas aawadeed haddii kii waallaa hanti burburiyo ama ilmihii sabiga ahaa hanti burburiyo gaadhi buu muraayadda ka jebiyey ama waxbuu gubay wuxuu noqonayaa damaankii inaannu hadhaynoo baaqanaynin waayo qofku waa macduuro cindallaahi aasim ma aha xuquuqda dadka wixii tacaddi loogu sameeyaa oo dhiiggooda ama xoolahooda wax lagu yeelaa damaankeedu kama hadhayo taana kuma baaqanayo ee waxay noqonaysaa gashiga iska bixi haddaba damaankaasi dee marna wuxuu fuulayaa dee caaqilo oo waa khata iyo dimaada ku saabsanaa marna dee ruuxa ayuu markaa xoolihiisa laga bixinayaa oo u fuulaya nooca kale saddexaad ee xaaraan in la sameeyo markaa ah jahli ama nisyaanna loo sameeyo hadday tahay mid cuquubo waajibinaya sida xad oo kale fa in kaana yuujibu cuquubatan kaana shubhatan fii isqaatih hadduu ciqaab waajibinayo xad oo kalu waajibiyaa jahliga ama nisyaanka uu u sameeyey wuxuu shubha u noqonayaa yacni markaa ridista la ridaayo xadkaas oo idarawul xuduuda bishubhaat wakhtiga saxaabadana waa dhacday gabadh addoona ayaa waxaa la arkay iyadoo uur leh dabeedna markaasaa la weydiiyo lagu yidhi miyaad sinaysatay waa wakhtigii cumar bnukhadaab markaasay waxay tihi nacam min marcuushin bidirhamayn haa waa sinaystay marcuush ninka la yidhahdaaan ka sinaystay laba dirham baanan ku sinaysa cumar wuxuu ku hamiyey inuu xado oo xadkii ka jaro xaddu zina dabeedna saxaabadii ayuu talo weydiiyey yaa amiir almu'miniin waxay u muuqataa gabadhani inaanay garanayn zinadu inay xaaraan tahay kaannahaa tastahillu bihi waxaad mooddaa mid la qaylinayso oo dee markaa iskuba sayaxaysa inay tahay macnaa wuxuu tilmaamayaa qof og zinadu inay xaaraan tahay yacni saasoo kale markaa waxa weeyaan uuma yidhaahdin waayo waxa la weydiiyey miyaad sinaysatay weeyaan marka iyadoo khajilsan oo xishoonaysa may odhan nacam ama saasi waa dhacda yaa laakiin af labadii markay yeedho ee tidhaahdo weliba waxaan ka sinaystay waa marcuush qadarkuna waxay ahayd markaysa markaa waxaa lagu qaadanayey laba dirham qofku markuu shayga u qabo inuu xaaraan yahay waxaa jira ta'niibu damiir wax la damiirka ama qalbiga canaananaya mugta saas aawadeed wuxuu dareemayaa khajal marka inuu sidaa ula qayliyo qof xaaraannimo ka qaba inay waxani tahay dee ma dhacdo wa innama alxaddu calaa man calima cali wuxuu yidhi radia allaahu canhu ardaah xadkuna wuxuu saaran yahay ciddii garanaysay dembiga ayaa xadku saaran yahay ee cid aan garanaya xad ma saarna saxaabadii sidii bay qaateen ku camal faleen qaacidadu waxay tahay innama alxaddu calaa man calima marka cuquube hadduu waajibinaayo waxay noqonaysaa shubho ciqaabtaasi ku baaqanayso ku dhacaysa ayuu noqonaya waxa uu ku sheegay hadalka ama qaacidada uu yidhi waa qaacidatu lfiqhi kitaabkiisa dabacaadka qaarkood waxay kaga dhacdaa kolley dabcadu waa iskhilaafsan yihiin saddex boqol iyo sagaal iyo soddon ilaa saddex boqol iyo afartan haddaba waxaynu garnay qaacidada guude ay tahay ma'muuraadka iyo manhiyaadka in la kala qaadayo markuu jahliga ama nisyaanku ku dhaco shaygu hadduu ma'muur yaho waajib yahay jahli baa looga tegey qofka kama baajinayso rukni oo kaluu ka tegey arkaantii salaadda ka mid a ama arkaantii xajka ka mid a jahli ama nisyaan baanu uga tegey ilaaba ilaa waa inuu ruknigaa la yimaadaa maalan hadduu marka ay noqoto salaadda arkaanteedii rukni ka miduu ka tegey salaaddiina waaba ka baxayba waxaa lagu odhanaya irjic fasalli fa innaka lam tusalli waayo ninkaasi wuxuu ka tegaya rukni arkaanta salaadda ka mid a saas aawoodee waxaa lagu odhanayaa ku noqo oo tuko maa tukana waxa kala duwan markuu sahwi ruux uga tago waa farqi kale hadda iyo markuu jahli uga tago hadduu sahwi uga tago waxaa la odhanayaa istidraag masalanoo kale wuxuu ilaaway ragcad rakacaadkii salaadda ka mid a hadduu sahwi uga tago waxaa la odhanayaa kaco tuko ragcaddii sida nebiguba sala allahu aleyh wasalam markii uu saxaabada tujiyey ee salaadda afarta ragcadooda ah, oo laba ragcadood markuu tujiyey dabeedna u salaamad naqsaday saxaabadiina ka soo horjeestay dabeedna loo sheegay laba ragcadood qura in la tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii oo dhan kuma noqon ee labadii ragcadood uu ka tegay uu la yimi sujuud sahwigiina waa la yimi laakiin haddii markaa jahli ruuxa uga dhacdo lama odhanaayo ruknigaasaa kaa maqan ee ruknigii la kaalay masalan ruux baan waxaanu aqoonin ataxiyaadka salaadda ugu dambeeya inuu arkaanta salaadda ka mid yahay markuu intii kale soo dhammeeyey ayuu dabeedna salaama naqsaday sahwina arrinkaasuma dhicine jahli u dhacay ma waxaa la odhanayaa atixiyaadsoo dabeedna markaa salaama naqsado sujuudu sahwi la kaalay innahu maa saha qasad iyo badheedh buu arrinkan u sameeyey laakiin jahli u dhacay waxaa la odhanaya irjic fasalli fa innaka lam tusalli taasi waa farqi ay ku kala duwanaanayaan jahligii iyo nisyaankii ay ku kala duwanaanayaan marka baabulma'muuraat ay tahay masalan arkaantii xajka rugni ka mid a ayuu ruuxu ka tegey xajkii waa xajiyey wuquufkii carafaad iyo ashyaada waa la yimi laakiin wuxuu ka tegey tawaafkii tawaafu rukni ama tawaafu ziyaara ahaa intii kale intuu sameeyey ayuu tawaaful wadaac aanu uga jeedin tawaafkii rukniga ahaa buu la yimi waa irtixaalayoo halkuu iska yimi wuxuu dabad sheegay sida uu sameeyey mar hadduu sheegay tawaafkii ruknigahaa inaanu la imanin xajkiisi ma dhammaystirna ilaa uu la yimaado tawaafka ruknigaha waa inuu noqdaa oo tawaafkaa tawaaf tawaafu ziyaara ama tawaafu rukn waa inuu la yimaadaa marka baabulma'muuraat markay tahay ilaaba ilaa waa in la istidraaka ahlucilmiguna saas yadaa bay tilmaamay haddaba waxaa laga reebayaa ay bacdu almuxaqiqiin baraarujiyeen salaadoo kale inuu wakhtigeedii taagan yahay markuu jahli arrinka uuga dhacay iyo in salaadda wakhtigeedu baxay haddii salaadda wakhtigeedu taagan yahay waxaa lagu odhanayaa ruknina ka tegey irjic fasalli fa innaka lam tusalli haddii laakiin salaadda wakhtigeeda baxay ma lagu odhanayaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli jawaabtu waa maya oo waxaa la kala qaadayaa salaatulwaqti iyo alsalawaat alfaa'ita salaatulwaqti waxaa la yidhahdaa waa salaadda xilligaa taagan salaatulwaqti baa la yidhahdaa alsalawaat waa salaadihii tegey kala qaadka sidaa loo kala qaadayana waa sida markaa ay culammada muxaqiqiintii tilmaameen shaykhulislaam ibnu taymiyana kutubtiisa uu ku sheegay mawaadic cadiida oo ka mid a ah. sida majmuuc fataawaha ku sugan mujalladka labayo labaatanaad safxadda markaa toban ilaa lix iyo toban saasi si la eeg sida markaa majmuuc fataawaha ku sugan mujalladka saddexiyo labaatanaad safxadda toddobiyo soddon ilaa siddeed iyo soddon wa kadalik sida ku sugan mujalladka labiyo labaatanaad safxadda boqol iyo kow ilaa boqol iyo laba wakadalika alcalaamatu ibnu lqayim isaguna iclaamu lmuwaqqiciinka ayuu ku sheegay isaguna waxay ku dhacaysaa kolay dabacaadkiisu iclaamka isaga waa kala duwan yihiin juska labaad safxadda toddobiy afarta calaa kulli xaal shaikhu ibnu taymiya aad buu ugu doodaya masaladaas waxaanu markaa tilmaamayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabadii waajibaadka qaarkood ka tegey jahli daraaddeedna uga tegey inaanu odhan jirin qalleeya wuxuu soo qaadanayaa cadiib ibnu xaatim iyo saxaabada qaarkood marka habeenadii ramadaan ay u qaateen xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayt alaswadi in looga jeedo xadhig madow iyo xadhig cad dabeedna ay iska cuneen iyadan ilays jirin labadaa xadhig markay si fiican u kala garteene u kala caddaatay ma odhan qalleeya nebigu sala allahu alay slam kuma odhan hadduu odhan lahaana waa la soo rari lahaa wa kadalika cumar bnu khataab iyo cammaar ibnu yaasir janaabaa ku dhacday iyagoo safara biyay waayeen ay ku maydhaan sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay cumar isagu wuxuu is yidhi mar haddaanad biyo aad ku maydhato haysanin salaaddii waa kaa dhacaysaa oo isagu maba tukanba camaar ibnu yaasirna isna wuxuu is yidhi mar haddaad biyo weyday aad ku maydhato dee gagabadu weysaday ka beddel noqonays laakiin maydhashada waxba kama beddel noqonayso saas aawadeed wuxuu is yidhi dee waa inaad ciidda marka waxa weeye iyo gagabaysiga aad jidhka wada gaadhsiisaa wuxuu idhi fatamaraqtu kamaa tatamaraqu daabba waxaan u gelgelimaystay sida neefka geeli u gelgeli maystoo kalean u gelgeli maysta dabeedna saasuu ku tukaday gegabaysigii sharcigaana lama iman nebiga markay u sheegeen sala allahu alayh wasalam nebigu ma odhan qalleeya iyadoo salaatu lwaqti uu saxaabigii ku yidhi khallaad irjic fasalli fa innaka lam tusalli weliba ninkaasi dee jahlu uga tegayey rukniga uu ka tegaayo waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra hada facallimnii markaa siduu markaa u tukaday buu mar walba u tukanaayo marka nebigu wuxuu ku uhi salaadan ku noqo laakiin ma odhan salaadihii tegey waa inaad qallaysaa kuma odhan calaa kulli xaal adillo badan bay u deliishadeen culammadu laakiin mawaadicdii iyo safaxaadkay ku dhacdo ayaynu markaa sheegnay ciddii u baahani waa u noqonaysa haddaba culammadu waxay isku khilaafaan ashyaada maxaa noqonaya min baabi alwaajibaat maxaase noqonaya min baabi almaxduuraat masaa'isha qaarkood tadbiiqa marka la dabaqayo iyadoo qaacidada laysla ogol yahay waa la isku khilaafaa oo masalan oo kale markuu ruuxu sameeyo wax mubtilo oo burinaya ma waxay gelaysaa baabulmaxduuraadkii mise waxay gelaysaa ma'muur inuu ka tegey taasoo kale culamada qaarkood waa isku khilaafaan mubtilaadka xagga la gelinaayo laakiin sida saxiixa ahi waa in mubtilaadka la gelinaayo baabulmaxduuraat waa in baabulmaxduuraat la gelinayo saas aawoodee ruuxii hadduu la imanaayey oo cibaadadii kula imanaayey wax mubtila oo buriya jahlanna uu ula yimi wuxuu noqonayaa cibaadadaasi inayna ka burin sida xadiidkii soonka ilowshiyaha sheegayaba ku soo arooray yacni ruuxii markaa ilaawa oo wax cuna ama wax cabbaa falyutima sawmahu fa inama atcamahu allah wa saqaah soonkiisa ha dhammaystiro ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey marka mubtilkii uu ruuxu la yimi wuxuu noqonayaa mar hadduu ilowshiye u dhacay sidii waxaan jirin hadduu jahli u dhacayna waa saasi leeg hadduu jahli u dhacayna waa saasi leeg ashyaada mubtilaadka wax ka mid ah haddaanu ruuxu garanaynin inuu cibaadadaa burinayso waxay noqonaysaa kama burin masalan ruux baa jaahila oo ma garanayn ixraamka inuu xaaraantinimaynayo galmada dabeedna xaaskiisi oo la socda ayuu u tegey qabla taxalluli alawal baana arrinkaasi dhacay arrinka noocaasi maadaamu ku dhacay jahli ku dhacay waxay noqonaysaa sidii waxaan jirin oo kale noqonaya wujuuduhu ka cadami maxaa labadan baab loo kala duway culamada qaar waxay tilmaameen sababta iyagoo tilmaamaya waxay yidhaahdeen annisyaanu laa yajcalu almacduuma mawjuudan nisyaanku macduumka mawjuud ka yeeli maayo wax maqan oo aan joogin ama aan jirin kama yeelayo sidii wax jira wa in kaana yajcalu almawjuuda macduuman haba ahaado mid ka yeelaya waxa jooga sidii wax macduumaan jirin oo kale mid ka yeelaya haba ahaadee laakiin waxaan jirin sidii wax jooga kama dhigaayo masalan ruuxu shay maxduuruu la yimi jahli ama nisyaan baanu ula yimid mar haddii jahli ama nisyaan u dhacay wuxuu la mid yahay sidii midaan samayn marka mawjuudkii wuxuu ka yeelaya macduum ka allam iyo qacba ka dhigany waxaas maba dhicin oo kale laakiin wax macduumaan jirin oan xasilin sidii wax dhacay kama dhigaayo waajibkii la samayn waayeyna waa macduum marka nisyaankiibaa ku barakaynayo oo mawjuud kaaga dhigaya wax jira maaha waxaad samayso sidii waxaan jirinuu kaaga dhigaa waa jirtaa laakiin waxaanad samayn sidii waxaad samaysay inuu kaaga dhigaa ma jirto saas aawadeed waxaanad samayn ee waajiba aad ka tagtay waa inaad istidraakadaa dib kala timaadaa qaacidada caynkaasi annisyaanu laa yajcalu lmacduuma mawjuudan wa in kaana yajcalu lmawjuuda macduuman waxaa sheegay culamada xanaabilada qaarkood culammaduna saxiix ahaan saas iyadaaba ay u qabaane qoladina waa ku lafdido ku dhawaaqday un oo mansuur albahuuti iyo hayruhu ayaa markaa tilmaamay shaykhuulxanaabila fii hada alcasrina waa soo naqliyey fii kushkuulih masaa'il badan buu sheikhu tusaalaynayaa masaa'isha uu tusaalaynayo waxaa ka mid ah masaa'il laysku khilaafsan yahay iyo masaa'il laysla ogol yahay mid walba masalan wuxuu yidhi abwaabtan waa laysku khilaafay oo culammada qaarkood masaa'isha qaar bay khilaafeen laakiin sida saxiixii qaacidadaa waa in sideeda loogu wada socdo oo dardi laga dhigo iyadaan waxba laga reebin sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleba ay mareen in dardi lagu sameeyo oo baabka sidaa lagu wada dareeriyaana waa ka dhowdahay oo waa uga habboonaansha badantay usuusha shareecada taas waxaa ka mid ahaatay kii ilaawey ama garan waayey oo tukaday isagoo weyse jaban ama isagoo rukni ka tegey sida tuma'niinada iyo xasilloonida oo kalu ka tegey fa calayhi alicaadatu khallaad bnu raafic saxaabiga almusi'u salaati culammadu ay yidhaahdaan kaana yukhafifu salaatah takfiifkaas waxaa laga qaadanaya tuma'niinada inuu ka tegaayo haddana irjic fasalli salli fa innaka lam tusalli baa lagu yidhi ruux baa is ilaawey wuxuu ilaawey inaanu weyse qabin oo wuxuu isla hawadu weyse qabtaa waa tukaday dib buu wuxuu ka ogaaday markuu tukanaayo inuu weyse jabnaa oo mar dhexoo uu suuligalay oo markaa waxa weeye sabiilooyinka wax ka yimaadeen xaalka caynkaasoo uu soo istujooda inaan u weysaysanin uu xasuusta dib buu ka xasuustay salaaddana wakhtigeedu waaba baxayba maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa markaysaa salaaddii tuka irjic fasalli fa innaka lam tusalli oo wuu ilaaweeyey haye hadduu ilaaweyn lafteedu waxay noqonaysaa markuu xasuusta inuu tukado man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak lama tukane isaga wayse qabiba ma tukane waxaa la odhanayaa xilligu haba baxee adigu shardigii salaadda haddaad ilowdo waxay ka dhigan tahay inaad salaadda lafteediiba ilowday xadiiskuna muxuu sheegayey man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha idaa dakaraha haddaad xasuusatay sow maaha markaysaa habeennimaad xasuusatay iyadoo habeenka isku jiro salaadii subax iyo duhur iyo casar iyo maqhribba iyo cishaba inaad ku tukatay yacni markaysaa adoo janaabo qaba aan janaabadii ka maydhan waad iska weytweysaysanaysay buui waxay noqonaysaa inta midnaba maad tukan intaba hadda tuko wuxuu tukaday isagoo jirhkiisa ama maradiisa najaasa saaran tahay najaasadana ma ogayn wax icaadii ma saara waayo najaasaadku maxay tahay waa min baabi almaxduuraat baabka maxduuraadkay gelis nabiguna sala allahu alayh wasalam waa kii salaadda tukaday oo saxaabada tujiyey iyadoo kabihiisa najaasa ay ku sugan tahay dabeedna jibriil baa u yimi isagoo salaaddii ku dhex jira oo wuxuu u sheegay kabihiisa in najaasa ku sugan tahay markaasuu nebigu sala allahu alay slam iska bixiyey salaaddiina halkiibu ka sii wata marka salaaddii qaybtii hore inay asaxday ila lama odhan tii hore waa in lagu noqdaa oo mid dambe istiinaaf lala yimaadaa kabihii baa najaasadu ku sugnay laakiin najaasadaasi miduu ogaa may ahayn maadaama aanu ogayn markii loo sheegay laga bilaabuunbuu markaa najaasadii iska fogay intii ka horraysay laakiin sideedubuu istisxaabay oo salaadda aakhirkeedii awalkeedii buu ku bineeyey qaybtii hore inay asaxdaa laga qaadanay dee salaadda bacdigeed baa najaaso mulaabis lala yahay oo laakiin aan la ogayn hadday ku asaxday salaadoo dhanna najaaso mulaabis lala yahay oo aan la ogayn way ku asixi lahay waa waadix baan u malaynaya wuxuu ka tegay niyadii soomka wuxuu ogaaday inuu ilaawey inuu niyeeyeba oo soonkii faralka ahaa habeennimadii oo isku jirta ma niyeey fiidkii wuxuu is yidhi hadhow suxuurtaad niyeyn doontaa buu isiiyo niyadii hadda ma jismin dabeedna hurdadii baaba la tagtay waagiyo walalaca ayuu kacay xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa soonkii faralkaa uma jiro waayo dee waxa maqan yacni markaa shardigii soonka ayaa maqan rukni ka cabirta iyo shardi ka cabirta waa isku mid rukni haddaad ka cabirto iyo haddaad shardi ka cabirto mid walba waa baabkii wey waman taraka niyata siyaami lam yasixa sawmuhu fain saama wa nawa laakinahu nasiya fa faakala wa shariba fa siyaamuhu saxiixun hadduu laakiin soomo ou niyeeyo ha yeeshe uu is-ilaawo ou cunoo cabbo soonkiisu waa saxiix sheikhu wuxuu kaloo yidhi masale in laysku khilaafsan yahay wuxuu ruuxu ka jaahil noqdoo garan waayey waagii inuu dilaacay oo wuxuu islahaa waagu ma dilaacin xaqiiqaduna waxay ahayd waagu inuu dilaacay dabeedna isaga u qaba weli habeenkii inuu isku jiro waanu waagi weli oo fajru saadiqiin la gaadhin ayuu iska cunay suxuurtii dabeedna wuxuu ogaaday wakhtigu wax cunayey inay ahayd waa beri saas yadaabuu ogaaday waxaa la mida ruuxu wuxuu is yidhi qorraxdii baa dhacday daruur baa markaa xagga galbeed haysatay ama cirkaba daruur baa ku jiqahayd dabeedna marka waxaa weeye wuxuu islahaa qorraxdii waa dhacday waagii hore markaa de saacadahan wax lagu tilmaansanaya ashyaadaasi ma jiri jirin hadda laakiin wakhtiyada noocaasa ishkaalka oo kale jiraan xilligaad shalay afurtay iyo de waa inaad su eegtaa xilligaad marka waxa maanta joogta haddii wax isbedelaan waxa isbeddelay waa mirig laakiin farqi weyn wax marka ah ma aha oo toban daqiiqo ama wax la mida yacni ayaa laba maalmood oo isku xiga marka farqigu udhaxaynaya wax jira maaha iyadoo isu mawdic joogo ma suura gala ah. calaa kulli xaal wuxuu u qabay qoraxdii inay dhacday ama mu'addin baa marka markaysagaa khata'an u addimay xilliga noocaas ah dabeedna isagan isaguna hubsan ayuu ku kalsoonaaday warkii waa iska cunay un adaankiisii buu ku kalsoonaaday xilliga inuu dhab uga warramayo dabeedna markaa waa cunay oo waa cabbay markii dambaa waxaa u caddaatay goortuu cunaayoo cabbayey in qoraxdu soo jeediy mas'aladaasoo kale culammadu waa isku khilaafaan jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waa inuu qalleeyaa laakiin sida bacdu ahli cilmi ku tageen shaekhulislaam ibnu taymiyana u gargaaro u nusreeyey adilana u deliishaday adila caama iyo adila khaasaba waa inaan qal saaray labada suuro midnaba bacdu alculamaa oo labada masale kala farqiyeyna waa jiraan oo yidhi haddii xilligu maalin ahaayo uu habeen moodo in markaa habeenkii soo galay oo sidaa wax ku cuno xaqiiqaduna sidaa khilaafsanayd oo qoraxdu aynay dhicine maalinimadii weli baaqi tahay markaa ha qalleeyo laakiin haddii asalku habeen ahaa oo is yidhi markaa waxa weeye weli habeennimadii baa lagu jiraa oo uu dabad khata'an wax u cunay oo u cabbay dabeedna uu ogaaday markaa habeennimo inaan lagu jirinee markaa waa berigii inuu soo galay oo fajru saadiqii u dilaacay uu si agdib ka ogaaday waxay noqonaysaa tan markaa habeenkii uu habeen u qabay ee laakiin waagu beriyey sidaana wax ku cunay xaalka caynkaasa ma qallaynaayo laakiin markuu maalintii uu joogay oo isii qoraxdii waa dhacday oo aynay dhicin iyada waa qallaynaya waxay culamada qaar ku kala farqiyeen labada masalo waxay leeyihin midna asalku habeen buu ahaa midna asalku maalin buu ahaa walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana waalyaqiinu laa yazuulu bishak midna asalku habeen buu ahaa oo maalinnima inay soo gasho mashkuuku fiihi bay ahayd qaacidaduna waxay tahay walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana habeennimadaasaan la istisxaabayaa ilaa yaqiin la mida yaqiintii habeennimo loo hubay yaqiin la midoo lagaga guuro oo maalinnimo lagu ogaado in la helo mooyaane yaqiintaa horaa la istisxaabaya suurada kalena asalku maalinnimay ahayd oo yaqiinta la hubay waxay ahayd maalin habeen inuu soo galay mashkuuku fiihi bay ahayd waxayna noqonaysaa yacnii inaan yaqiintaa hore yaqiin la midu wax laga guraya inay noqoto marka taxari ka badan taxariga la samaynaayo yacni wakhtiga maalintu soo gelaysay habeenka la joogo taxariga la samaynayo taxari ka badan waa in la sameeyaa marka asalku maalin ahaa ee habeen soo gelaayo waayo mid waliba yaqiin iyo asal bay leedahay bacdu alculamaa oo farqiga caynkaasa ku kala farqiyey waa jiraan waana farqi yacni muhima laakiin bacduulculamaa qaacidadii markaa khata'a ayay deliishadeen nusuusta caamka ee khata'a sheegaysa ina allaha wadaca can ummati alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayh iyo aayadda rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na iyo aayadda kale walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacamadat quluubukum iyo adila khaasoo mawduuca ku soo aroortay sida wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiisu alasmaa oo bukhaari saxiixa ku soo wariyey asmaa waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa maalin maalmaha ka daruur baa jirtay dabeedna waxaanu moodnay qorraxdi inay dhacday dabeedna waa cunno waa cabne in yar dabadeed baa daruurtii kala faydanto qorraxdii baanu aragna wakhtigii nebiga arrinkaasi dhacay bay tidhi asmaa bukhaari baana saxiixa ku soo wariyey hishaam ibnu curwa oo inanka ayeeyada u ahayd ah xadiidkana soo warinaaya oo aabbihii ka warinaaya curwa curwana hooyadii uu ka warinaaya asmaa ayaa hishaam la weydiiye oo la yidhi umiruu bilqadaa qadaa baa la amray miya markaasuu yidhi buddun min alqadaa lagama maarmaan weeye in la qalleeya waxay culammadu yidhaahdeen markuu leeyahay hishaam buddun min alqadaa naqli uu soo naqlinayo riwaay ahaan u soo wariyey ma aha ijtihaadan buu sidaa ku yidhi oo ma odhan waa la amray ee isaga cindigiisa wuxuu ka yidhi ijtihaadan sida ra'yigiisa ay ula muuqatay ilaaba ilaa in la qalleeyo in ahayd laakiin naqli ma sheegin sidaa sheegayey inuu maqlay waxaana sidaas sii caddaynaya riwaayo kalaa soo aroortay riwaayadaa hore buddun meel qadaa bukhaari bay ku sugantay riwaayo kaleoo saxiixaabaa soo aroortay ou odhanaayo garan maayo miyaa la amray qadaa mise lama amrin taa ma kala garanaya anigu riwaayadaa kala kala faslinaysaa warka hore inuu wuxuu ku yidhi ijtihaadanun ay ka ahayd saas aawadeed waxay markaa shaykhulislaam ibnu taymiya culamo kaleba yidhahdeen hadduu qalla jiri lahaa la amray saxaabada maalintaa nebigu amray hadday jiri lahayd waa la soo naqlin lahaa waayo qaacidadu waxay tahay ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati fii xaqi laa yajuusu bilijmac haddii qalla waajib yahay nebigu waa sheegi lahaa baan u jeedaa haddii qalla waajib yahay nebigu waa sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam waayo ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu ka dib dhigaa nebiga uma bannaana hadduu nebigu sheegi lahaa oo uu qallo amri lahaana waa la soo naqlin lahaa oo shay sharciga ka mida inaan la soo naqlinin oo saxaabadoo dhammi ka wada tagaan wax dhici kara taasna maha labadaa qaacida markaad labadaba eegto waxaa ka soo baxaysa qallan la amray inaanu jirin low waqaca la nuqil hadduu dhici lahaa waa la soo naqlin lahaa laakinahu lam yunqal falam yaqac mulaasamadu waa saas hadduu dhici lahaa waa la soo naqlin lahaa ha yeeshee lama soo naqlin mar haddaan la soo naqlinna ma dhicin sidaa aawadeed sida saxiixii waxa weeyaan waa inaan labada midnaba qadaa saarayn saas aaweed buu sheikhu wuxuu yidhi faasaxiixu ana aljaahila xaaluhu xaalu nnaasi marka labada masalaba qowlka qawiga xagga daliilka marka laga eego waa inaan qalla jirin haddii arrinkaasi khata ama jahli u dhaco inaan qalla jirin baa markaa saxiixa wuxuu kaloo sheikhu yidhi hadduu ruuxu ka tago waajibaadka xajka wax ka mid ka tegey waxaanu uga tegey jahli aanu garanaynin aawadeed buu uga tegey ama ilowshiyo uu ilowsan yahay buu uga tegey dhiig baa saaran oo waa inuu neef xaramka ku qalaa waayo ma'muur buu ka tegey waajibaadka waajibkii laga tagaaba walow jahlan aw nisyaanan ha looga tagee dhiig baa ka waajibaya waayo waajibkii sida lagu istidraaki karaa waa damu jubraan in lala yimaado dhiiggeenna wuxuu noqonayaa kabis la kabaayo oo waajibka laga tago sida lagu istidraako ee lagaga daba tago waajibaadka xajka ayaa wuxuu yahay cayntiisa ma ahee waa in beddelkiisa dhiig lala yihaahdo min baabi alcuquubaatna ma aha laakiin waa min baabi jubraan waa sida waajibka laga tegey loo tadaaruki karo ee dib loogala iman karo waajibaadka xajka ka mid a ah. laakiin maxduuraadka hadduu ku dhaco ka warran xajkii wuxuu leeyahy maxduuraat wain qata arajulu ra'sahu wa huwa muxrimun aw labisa almakhiita aw tatayaba almuxrimu wa naxwu daalika min almaxduuraat naasiyan aw jaahilan falaa shay'a calayh fuqaha badani waxay leeyihiin maxduuraadkana haddii jahli iyo nisyaan ay u dhacdo ama jahli ama nisyaan ay u dhacdo waa inuu dhiig la yimaadaa oo xaramka neef ku qala laakiin sida saxiixa ahi waa in labada baab la kala farqiyo baabulmaxduuraat iyo baabulwaajibaat in la kala farqiyo wey fuqaha badanna inay isku baab ka dhigaan oo ay dariiqo keliya wada mariyaan oo ay marka asarka ibnu cabbaasun u cuskadaan ama uga qiyaastaan dee waxa weeye sax ma noqonayso waayo asarka ibnu cabaas waxa uu ku saabsanaa waajib laga tegey oo waxa uu cabdullahi ibnu cabaas yidhi man taraka nuskan ama man taraka nusukan aw nasiyahu fa calayhi damun nusuk ruuxa ka taga waajib waajibaadkii xajka ka mida ruuxa ka tagaa ama ilaa waa dhiig baa saaran marka wuxuu ku saabsan yahay waajib laga tegey waajibaatulxaj ka mid a laakiin kuma saabsana maxduur la sameeyey maxduur maxduuraatul ixraam ka midoo la sameeyey kuma saabsana saas aawoodee labada baab in la kala farqiyaa fiican oo la yidhaahdo hadduu shayga maxduurka ugu dhaco jahlan aw nisyaanan waxama saara haddii laakiin waajibka uu uga tago jahlan aw nisyaanan dhiig baa ku waajibaya sida cabdullaahi ibnu cabbaas ka sugnaatay ka asaxday oo walaa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba lamana oga cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftay lama oga culammaduna qabuul bay warkiisa kula kulmay mawduucan kale waxaynugu dheeraannay waa mawduuc muhim ah abwaab badan baana soo gelaysay masaa'il badan markaa saas iyadaa baynugu dheeraan baabka xuduudda yacni haddii jahli ama nisyaan oo ruuxu ugu dhaco yacni xadkii lagama oofinayo waana soo sheegnay waana siday saxaabadii marka isku waafaqeen waqtigii cumar bnu khataab waana soo naqlin qisada inama alxaddu calaa man calima baab litlaafna waa sharxnay marka calaa kulli xaal qaacidada labada qaybood ay ka kooban tahayba saas yadaa weeye man taraka alma'muura jahlan aw nisyaanan ruuxii ka taga shay ma'muura oo la amray ama lagu waajibiyey xaaluu jaahilka yaho aanu garanayn buu ka tegey ama xaaluu ilowsan yahay buu ka tegey lam tabra' dimmatuhu ila bificlih ma beri noqonayso dimmadiisu oo dummaddiisu beri noqon mayso inuu shaygaa sameeyo mooyaane ilaaba ilaa waa inuu la yimaadaa sameeya waman facala almaxduura wa huwa macduurun ruuxii ka tegey shayga maxduurkee la xaaraantinimeeyey isagoo macduura ka tegey oo loogu cudraayo jahli bijahlin aw nisyaanin bari'at dimmatuhu dimmadiisu beri bay noqonaysa wa tammat cibaadatuhu cibaadadiisuna waa dhammaystiranta waayo maxduurka uu sameeyey yacni nisyaanku wuxuu ka yeelayaa yajcalu almawjuuda macduuman nisyaankii wixii joogay wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan joogin wax laqwiyo aan jirin oo kale uu ka soo qaaday halkaa inoogu joogo wallahu aclam